assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo soddonaad ee kitaabka marka adabka jaahiliga diraasadiisa iyo taariikhda carabta mxua diraasadeeda iyo siirada nebiga iyo calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad bay diraasadeedu ahmiya u leedahay oo fahamka kitaabka iyo sunnadaba ay mxu ahay u dhib yaraysaa zaynab baa marka waxay leedahay taa hadalkaa nabiga alayh salatu salaam iyo xumayd fahmi waayey saalay tuuli jirtaydaa ula jeedo markaasay zaynab u sharxaysa ee tidhi kaanat ilmar'atu <clears throat> idaa tuwufiya canha zawjuha ninkeeda hadduu dhinto dakhalad waxay geli jirtay xishfan yani kuukan guri xun bay geli jirtay guri xun oo liita buul xun oo liitay geli jirtay guri fiican hataa lama dejin jirin wa labisat shara hiyaabihaa darkeeda kuwa ugu xunxun bay qaadan jirtay walam tamasa tiiban walaa shay-an cadar iyo waxaasna isma taabsiin jirin iyo saliid iyo waxba ma qubaysan jirin xataa xataa tamura bihaa sanatun ilaa ay sanad sidaa kusoo marto ayna gurigaa ka soo baxaynin oyna dad la kulmaynin oo qof la hadlaynin oo dharka iska bedelaynin oo qubaysanaynin oo shanlaysanaynin ilaa sanad ay ka marto uma tu'taa waxaa loo keeni jiray bidaabbatin neef xoola ah loo keeni jiray ximaarin dameer baa loo keeni jiray aw shaatin neef adhiya aw tayrin ama shimbir fataftadu bihi aw taqtadu bihi labadaasaa jirta qaaf iyo iyo iyo fa labaduba waa jirta taqtadu bihi iyo taftadu bihi labadaasuba waa jirta ayb macnaheedu labadubana waxa weeyaan dhowr macnaa loo sheegaa laakiin macnuhu waxa weeyaan tatamasaxu bihi way ismermerin jirtay way ismermerinto way kaas isku hooqi jirtay ama maxaa way ku hurgufan jirtay marada iska hurgufi jirtay yani beleda iskaga reebaysaa kolleyba weeye macnuhu way isku way ismermerin jirtay oo isku mamasixi jirtay faqallamaa taftadu bishayin ilaa maata waxaa yaraan jirtay shay inay sidaa ugu hurgufato u noolaado waa dhiman jiray shay haalifan marka waa waa laga yaabaa inuu shaytaan sidaa samaynayo shaytaan shaygii uu dilaayo oo muxuu ahaaye uu caadadoodaas uu ku shajacayo oo inay balaayadii neefkan kaga hadheen oo ha garteen oo isleeyahay waa iska suurowdaa marka calaaqa ka dhexaysa neefkaas islaantaas ismarmarisay iyo eh, dhimaanshihiisa oo daahir oo kale ma jirto laakiin waxaa laga yaabaa inuu ficlu shaytaan yahay shaytaan ficilka neefkaa dilayo oo dadku ha u fahmeen oo caqiidadan uu naftooda raasik ku noqoto ku noqota u leeyahay lan waxyaalaha dalaalaadka waa shajacaayo waa xoojiya oo siduu siduu yeeli jiray kuhaantii iyo u yeeli jiray oo kale uma takruju markaasay soo baxaysay fa tucطىa bacratan saalaa loo dhiibi jiray fatarmi biha waa tuuri jirtay uma turaajicu bacdu waxay cusboonaysiisan jirtay oo ku noqon jirtay maa shaaad waxay doonto min طiibin aw غayrihi khalaas markaas beledii ka baxday oo guursan jirtay saasaad ahaan jirteen markaas haddaas hadda waxaad qaadan waxaad sabri laadihiin muxuu afar bilood iyo toban beri baad sabri laadihiin oo afartaas bilood iyo tobankaa berina mxuu ahay laydin diidayo un mxuaha tiibka iyo qurqurinta un baa laydin diidaya mooyaane sidii aan weliba laydin gelin saasuu lehy nebigu alayه الslat slaa marka waa inaana kuxliga aanay marsanaynin laakiin wixii muxuu ahay haddii ay xanuunku aada ugu daran yahay siduu nabigu alayه الslat sla musalama uu sheegay dawo muxuu ahay hataa dawo midab leh inay marsato oo indhaha ay marsato laakiin maalinta iska tirtirto sabir marso oo habeenkii marso oo maalinta iska tirtir buu umusalama nebigu alayh sala slam ku yidhi baabu tarki الطibi wالsibaaqi lilmar'ati lilmar'ati alxaad haweenayda basaasan isbasaasinaysa inay muxuu ahay rinjiga dharka rinjiyaashiisa iyo mxatiibka ay ka tagto can ummi caطiyata radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama qaal laa tuxidu imra'aة عlى maytin fawqa ثalaaثin ila عlى zawjin arbacata ashhuri وcashra walaa tamasu hawban masbuuqan walaa talbasu ma xidhanayso hawban masbuuqan mare la rinjeeyeyna ma xidhanayso ilaa hawba casbin casbi maradiis mooyaane casbigu waxaa weeye duuduubka wax la duuduubay laisku xidhxidhaa la yidhaaha marka waxaa laga wadaa marada markii hore dunteedii dunteedii khuyuudeedii inta laisku xidhay ee laisku duuduubay la geliyey rinjiga la geliyey taas marka dambu la nasiyey iyadoo sidaa lagu nasiyey taas marka iyada waa xidhan kartaayo ila markaas sibqigan si fiican u qabanayninoo qaar baa qaar baa cad khuyuudda qaarkood baa cad oo aanay sibqigu aanu gaadhaynin laakiin midda bacda nasji la sibqeeyey iyo midda mxuah khuduyuudeedii iyadoo kala furfuran la sibqeeyey oo marka iyadu sibqigu ay aad u cabayso aad u qabanaya iyo kuwaas maaha kuwa inta laysku xidhxidhay duntoodii laysku xidhxidhay sidaa loo geliyey muxuu ahay sibqiga loo geliyey ee sibqiga kolkaa khafiif u noqonayo kaa mooyaane marka midka sibqigiisu mushabbaca uu yahay waa inaana xidhanin yani ee aad midabka u leh walaa taktaxil mana indha kuulanayso walaa tamasu tiiba ilaa idaa tahurad markay dhiigga maxay ka tahir noqoto mooyaane kolkaasay muxogaa marsanaysaa nubdatan yani tamasu nubdatan qicay mxu kolka ay taabanaysaa oo min qustin aw adfaar labaduba waa laba noocoo tiib ka mid a ah. mxa qiطco yar oo mxu ahayey qusti ah ama adfaar ah labadaas nooc midkooda bay taabanaysaa yani raa'ixadii iskaga bi'inaysaa oo meeshii dhiigu soo maray ay marinaysaa bas kolkaa keliya ay markaas raa'ixada iskaga zuulinayso ee mid carafoo laga soo urinaya aan ahayn kaa keliya u banaan marka bab licaan kitaabu الlicaan bab fi اladي yجid maca امrأaته rajula عan سهل بن سعد الساaعدي رضي الله عنه أن عuwaymiran العجلانية رضي الله عنه جاءa إلى cاaصم بن عadي الأنصاري cاaصم بن عadي الأنصاري oo mxuu ahaay ahaa naqiibkiisi ahaa buu u sheegay yani nabadoonkii ciddooda ahaa yuu u yimid faqaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi ara'ayta yaa caasim caasimo bal waxaad ka warantaa low anna rajulan wajada maca imra'atihi rajulan wajada maca imra'atihi rajulan ayaqtuluh fataqtuluunah miyuu dilayaa markaa waad dilaysaan isagana am kayfa yafcal siduu yeelayaa fasallii an dalika fasallii can dalika yaa caasimu rasuula allahi sala allau alay slam iisoo weydii arrintaa rasuulka ilahi iisoo weydii fasa'ala caasimu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam caasim ibnu cadiy yaa rasuulka ilaahay weydiiyey fakariha rasuulu llahi sala allahu alay waslam almasaa'il su-aalahaasuu nacay noocaasa buu nacay wa caabaha waana ceebeeyey nebiga alayh isalaatu wasalaam xataa kabura calaa caasimin maa samica min rasuuli llahi sala allahu alay slam ilaa caasim ay la weynaatay oo dhib ku noqotay hadalladii uu nebiga alayh salatu slam ka maqlay iyo jawaabkiisii falamaa rajaca caasimun ilaa ahlihi ja'ahu cuwaymir markuu caasim nebiga ka soo noqday yuu cuwaymir u yimid faqaala markaasuu yidhi yaa caasim maada qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam qaala caasimun licuwaymir cuwaymir buu ku yidhi caasim lam ta'tinii bikhayrin waadiga tag khayr ilamaada imanine qad kariha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam almas'alata alatii sa'altuhu canha waa nacay rasuulka ilahay su-aalka aan weydiiyey waa nacay way gu qayliyo waa ceebeeyey qaala cuwaymir cuwaymir baa wuxuu yidhi wallahi laa antahi xataa as'ala canha joogi maayo ilaa aan anigu su'aalo faaqbala cuwaymirun xataa ataa rasuula اllahi salى allahu alayh wasalam wasط annaas wasط annaas dadka dhexdiisa ilaa uu ugu yimid nebiga alayh الsalaatu wasalaam faqaala markaasu wuxu uhi ya rasuula allah ara'ayta rajula wajada maca imra'atihi rajula ayaqtuluhu fataqtuluunah am kayfa yasnac faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qad anzla allahu fiika wa fii saaxibatik intii marka uu caasim kolkuu su-aalay ka danbowba marka mxu aayatullicaan ay soo degtay marka markii uu cuwaymar u yimid marka isagoo kolkiiba aayadda ay soo degtay buu yimi ilaahay aayad buu kusoo adigii haweenaydaada ku soo dejiyey fadhab faati bihaa tag oo keen la imow labadiina wada socdo la imo adaad lacaanka samaysaan qaala sahlun sahl baa wuxuu yidhi fatalaacanaa waa licaantameen wa ana maca annaasi cinda rasuuli اllahi salى allahu alayh wasalam xataa falamaa faraqa markay dhammeeyeen oo qaala cuwaymir cuwaymir baa wuxuu yidhi kadabtu calayhaa yaa rasuula allahi in amsaktuhaa haddiiba aan haysto been baaban ku sheegay faطallaqahaa halaaan qabla an yaamurahu rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam intaanu rasuulka ilahay fur odhanin ayuu furay been baaban sheegay haddiiba aan sii haysto anigoo waxaa ku arkay saddexdii qaala ibnu shihaab fakaanat sunata almutalaacinayn yani sharcigan labada lacantama sharcigooda sidaa weeye yani waa in la kala eriyo kala erigaa la kala eryeeyana ma talaaq baa la amrayaa fur baa la dhahayaa mise licaankaas ku kala mxua ku kala eh, furmaayaan oo baynuunaba u ah mise imaamkaa kala kala eryaayo imaamka kala erigiisa ayay ku noqonaysa intaba marka waa la yidhaahaa intaba marka kolleyba waa inayna wada joogaynin xataa bacd ala'ima waxayba leeyihiin taxriim mu'abadaaba ka dhalanayo oo weligeedna dib dambe uma guursan karo xataa ayb عن أbي هريرة رضي الله عنه qاaل qاla سعد بن عباadةa رضي الله عنه سعد بن عباadة سيد الأws ba wuxuu ku yidhi سيد الخزرج baan ujeeda wuxuu ku yidhi wuxuu yihi ya رsuul الله low wajadtu maca ahlii rajula lam amasahu xataa aatiya biarbacati shuhadaa suaal yani su-aal layaab uu la yaaban yahay weeyaan markii aayaddii ay soo degtay aayadaha hore suurat nuur kolkay soo degtay wladiina waladiina yarmuna yarmuuna azwaajahum walam yakun lahum shuhadaau horta hore waxaa ka horreysay والadiina yarmuuna المxsanaati ثuma lam yأtuu biarbacati شhuhadاء ma haddaan ku arko islaantayda nin la jooga ma intaan baxaan afar nin soo raadinaya waaba dhamaysanaya kolkaa arrintiisa oo khalaas saasuu yidhi qaala rasuulu الlahi salى اله alay nacam haa buri rasuulka afar nin oo inaad keento qaala kalaa waladii bacataka bilxaqi maya inaana ilaahay xaq ugu soo diraan ku dhaartay inaana raadinaynin dad aanan u raadinaynin in kuntu laucjilhu bsayfi qabla dalik sayftan u dadejin lahaa intaa inta ku horraysa yani wuxuu ka warramayaa ficilkiisuu ka warramayaa mu inuu sharciga ilahay diidan yaho beeninaya ma aha naftiisuu ka warramayaa ninkaasu nin masayr badan buu ahayo wuxuu yeeli lahaa inaanu isxajin kareenoo islaantiisii nin la joogo oo ku arkay inaanu horkaalay ila arkaa inaanu ohan odhan lahayne wuu seefta u dadejin lahaa waqaala rasuulu llahi sala allau alay slam rasuulka ilah baa wuxuu yidhi ismacuu ilaa maa yaquulu sayidukum bal ninkii mxuahay odaygiina aha wuxuu leeyahay maqla inahu lagayuur waa masayr badan yahay wa ana akyaru minhu anaa ka masayr badan wallahu akyaru minii ilah baana iga masayr badan wa can saciid bni jubayrin qaala eh, su'iltu can اlmutalaacinayni fii imrati muscab waxaa lay su-aalay labadii qofee licaantamay ee suuratu nuur qisadooda ay ku jirto labadaasaa lay weydiiyey fii imrati muscab muscab ibni zubayr markuu mxuaha amiiru ciraaq ciraaq uu ahaa oo kuufi iyo mxuaha basre iyo isagoo amiirka ka ahaa fii khilaafati akhiihi cabdillahi bni zubayr kolkaasaa la weydiiyey intaanay banu umaya ka xoog roonaanin ayufaraqu baynahumaa ma la kala eryayaa baa la yidhi qaala markaasu wuxu famaa daraytu maa aquulu maanan ogaanin maanan garan waxaan ku jawaabo famadytu ilى manzil cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma bimaka cabdullahi bni cumar gurigiisaan maka ugu imid faqultu lilgulaam gulaamkiiba waxaan ku idhi ista'din lii iga idan dalb aan usoo gale faqaala markaasu wuxuu idhi inahu qaa'ilun waa jiifa min alqayluula laa min alqawl qaa'il markuu leeya yani waa jiifa hurdada maalintii qayluula la yidhaah waa jiifaa buu waa qayluushanaya fasamica sawtii codkayga buu cumar maqlay ee ibnu cumar maqlay aan hadlaayey codkayga marka gartay fa qaala markaasu wuxuu yihi ibnu jubayr ibnu jubayr miya qultu nacam qaala adkul fawallahi ma jaa bika hadihi saacata ila xaaja waktigan kada dan un baa ku keentae soo gal waa nin marka caalimaho u yaqaanay weeyaan in bilaash aan u imaanaynin waktiga kada arrin muhim ahoo diintiisa ku saabsan inuu la socdo ayuu gartay ibnu cumar ayb saciid ibnu jubayl wuxuu ahaa min kibaari culamaai taabiciin uu ka mid ahaa ninkii muxuu ahay la yaqaano ee xajaaj uu dilay ee qisadiisa la yaqaano weeyaan ee isna markuu xajaaj dilaya ilahay uga baryay inaanu qof kaloo mu'mina dabadii aanu dilin oo xajaajna aanu kaba dambaynin ayb soo gal buu yidhi marka waqtigan darun baa ku keentay fadaqaltu waan soo galay faidaa huwa faidaa huwa muftarishun bardacatan mutawasid mutawasid muftarishin isagoo goglan bardacatan shalmad mxu ahay waa midda looga dhigo eh, kooraha hoostiisa la dhiga ee eh, heeriyada oo kale u afartaha iyo wixii la mid ah, ayaa bardaca la yidhaaha taasuu goglanaan mutawasidun wisaadatan xashwuhaa liif oo eh, barkan barkin oo cubkeeduna uu yahay liif uu yahay qumbaha midka yidhaahaan soomaalida oo kale weeyaan taqriiban ayb qultu markaasaan waxaan idhi almutalacinaani ayufaraqu baynahumaa labada licaantanta ninkiiyo naagtiisa licaantanta ma la kala eryayaa qaala markaa wuxuuhi subxaana allah nacam haa waa la kala eryayaa ina awala man sa'ala can haada can dalika arrintaa nin weydiiyey waxaa ugu horreeyey wax licaankaas ku saabsan wax weydiiyey waxaa ugu horreeyey fulan ibnu fulan hebel in hebel cuwaymir alcajlaani buu marka ahaa magaciisi marka saciid baa garan waay faqaala markaasu yaa rasuula allah ara'ayta low wajada axaduna imra'atahu calaa faaxishatin kayfa yasnac in takallama takallama biamrin cadiim hadduu hadlaa wax weyn buu ku hadlaayaa wain sakata sakata calaa mili dalik hadduu aamusana wax taalla mida ah, arrin weyn buu ku aamusayaa oo maxaa aanu xamili karin qaala fasakata anabiyu sala allahu alayh wasalam falam yujibhu rasuulka ilaahi waa ka aamusa uma jawaabin falamaa kaana bacda dalika intaas kadambu markay ahayd u ataa u yimid kolkii hore ma dhicin arrintu ma qabsanin kolkii hore nebigu uu weydiinayey ma aanay qabsanin marka laakiin waa lagu ciqaabayo kolkuu nofka damba uu arkay wixii la kulmay waa muxuu ahaaye balaayada in laga hortago loo la saadsaday iyo waa xun tahay waa la iska ilaaliyo ayb nebigu alay sala sl odhan jiray isalu llaha alcaafiya ayb mar danbuu marka u yimid oo faqaala markaasu wuxuu yihi ina aladii sa'altuka canhu qad ibtuliitu bihi wixaan ku su-aali jiray waa lagu imtixaano waa qabsaday faأnzla allahu عaزa wajala ilah baa wuxuu soo dejiyey haؤulaaءi الآayaati fi suuraةi الnuur wاladiina yarmuuna أزwaaجahum ilى akhiri fatalaahuna عalayhi waa ku dul aqriyay nebigu عalيه الصلاaةu wasalaam wawacadahu waa waaniyey wadakarahu waa waaniyey وأخbarahu wuxuu warramay ana cadaab الdunya ahwanu min cadaab الآakhira cadaabka adduunyada waa xadulqadfiga yani inaad intaad mxu ahaye hadday beentaa ay tahay aad ka soo noqoto waxaad sheegayso oo lagu jeedlo oo xadulqadfigii lagaa ofiyaya kaaga dhib yar cadaabkii aakro hadday intaad been ku sheegayso aad sidaan mxuahay ku dhaarato waa lagu cadaabay qaala markaasu ninkii wuxuu yihi laa waladii bacataka bilxaq ma kadabtu calayha ma ku been sheegin ilahay xaq ugu soo diran ku dhaartay uma dacaaha iyadii buu u yeedhay fawacadahaa wadakarahaa wa ahbaraha wuxuu u sheegay ana cadaab addunya ahwanu min cadaabi alaakhira cadaabka addunyadana marka hadda rajmi baa laga wadaa haddaad qirato hadday qirato zinada ay qirato rajmi baa cadaabkeedu ahaan lahaa marka cadaabka adduunyadaas dilkaas adduunyaha ka fududka aakhiro qaalat markaasay waxay tidhi laa waladii bacataka bilxaqi inahu lakaadib fabada'a birajuli ninkii buu nebigu ku bilaabay fashahida wuu dhaartay arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi alluu ku dhaartay inahu la min asaadiqiin inuu runta sheegayo kamid yahay waxaas uu runtu sheegayo waalkhaamisatu tii shanaadna wuxuu ku dhaartay ana lacnata allahi calayhi in kaana min alkaadibiin saas ku dhaartay lacnada ilahay ha ku dhacdo haduu been sheegaya uma hannaa bilmar'a haweenaydiibuu ku labeeyey nebigu alayh isalaatu wasalaam fashahidat waxay dhaaratay arbaca shahaadaatin billahi inahu la min alkaadibiin waalkhaamisa ana غadb اllahi عalayha in kana min الصaadiqiin saasay ku dhaartay sida qur'aanka ilah ku sheegay uma farqa baynahumaa uma farqa baynahumaa waa kan marka shaahidka waa kala eriyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam farqa baynahumaadaasaa marka qaar a'imada waxay ka qaateen inuu tafriiqaas imaamka ay ku kala tegayaan ee ayna bimujarad licaan ayna ku kala tegaynin ayb qaarna marka waxay ku qaateen yani nebigu alayh salatu slam wuxuun u sheegay inay kala tageen buu u sheegay mooyaane isagu ma xukumin oo xukunkiisa ma ahayn tafriiqaasu saasay u qaateen marka mujaradi talaacun iyo ku kala furmayaan an ibni cumara radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam lilmutalaacinayn labadii lacantamayey buu wuxuu ku yidhi xisaabukumaa cala allah xisaabtiinu allay la jirtaa axadukumaa kaadi midkiinu baa been kolley midun baa been sheegaya laba qof oo marka laba arrimood oo isu naqiid ah ku kala dhaaranaysa midun baa kolley been sheegaya labadaas wada run ma noqon karayaan wada beenna ma noqon karayaan laa sabiila laka calayha lafdigu ku kala farqiyana waa ka laa sabiila laka calayha muxuahay jid furra hadda kadib jidkaagama furra waa kaan lafdiga laga qaatay waya inuu tafriiqoodaas weliba taabiid u yahay xurmadooda inu taabiidyahay jid danbe kuma lihid yani si dambe ula kulmaysa qaala markaasuu yaa rasuula allahi maali xoolahaygeena xoolihii meerka u siiyey faqaala laa maala laka xoolo kuma lihid in kunta sadaqta calayha haddaad run ku sheegayso waxaan kada ay samaysay fa huwa bima staxlalta min farjiha yani bima intafacta min farjiha wuxuu muqaabil u yahay sadaqeeda waxaad u siisay fi muqaabalati istimtaaci biha waanad heshay marka marka intii aad soo qabtay muxaad u galmoon jirtay muqaabilkeeda weeyaan maalka ayay ku mudatay wain kadabta calayha haddaad ku been sheegtana fa huwa abcadu laka minha isagaa kaaga sii fogbaba iyadu xaqay kugu yeelata mooyaane ad wax kuma yeelanaysid kolka an ibni cumara radia allahu canhuma ana rajulan laacana imra'atahu calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam fafaraqa rasuulu llahi sala allahu alay slam baynahuma waalxaqa alwalada biabihi biummihi ilmihiina wuxuu haleeshiyey hooyadiisu haleeshiyey ilmay dhashayoo ilmihii ele heblaayay un baa la odhan oo marka muxuu ahaay nin weyn buu noqday marka goorta dambe xaakim min xukaami bacdi albuldaani alislaamiya noqon jiray hooyadin baa loogu yeeri jiray ele heblaayaa loo dhihi jiray marka ilmaha sidaas oo kale ah garaca ah balaawaha ah wax aabba ah oo loogu abtirinayaa ma jiro dhaxalkiisi iyo qaraabanimadiisi iyo hadduu dhiig galo magta waxa ka bixinayo wuu reabtigi xagga hooyadii unbuu ka abtirsanaya waa ina heblaayo hebel hebel mooyaane kii markaa mxuaha garciyo kale kuta hataa aduu isagu qirto ma haleelayo ma qabanayo can muxamedi huwa bnu siriin qaala sa'altu anas bna maliki radia allahu canhu wa ana araa ana cindahu minhu cilman baan waxaan suaalay ana u malaynayo inuu cilmi u leeyahay baan waxaan su'aalay arrintaasaan su'aalay maxaa licaanka ah fa qaala markaasu wuxuu yidhi ina hilaala bna umaya qadafa imra'atahu bishariik bni saxmaa hilaal ibni umayata alwaaqifi radia allahu canhu oo marka saxaabi jaliil oo markaa raggii badri ka qayb galay ahaay oo saddexdii nin ee maxay mukhallafiinta ahaa ee xadiidkii kacab ibni maalik ee dheeraa ku jirtay ninkaasa haweenaydiisa wuxuu ku tuhmay oo ku sheegay nin la yidhaaha shariik ibni saxmaa shariik ibni saxmaa waxaa weeye anas ibnu maaliggaas walaalkii oo la odhan jiray albara ibnu maalik iyo xag hooyana walaal kala ahaa shariik ibnu saxmaa iyo baraa ibnu maalik ba isku hooye ahaa marka anas anas walaalkii walaalkii weeye ninkan kada wax lagu sheegayaayo shariik ibnu saxmaa la yidhaha wa kaana akha albaraa ibni maalikin liummihi albara ibnu maalik oo anas walaalkiis aabba ah iyuu la hooye ahaa shariigna wa kaana awala rajulin laacana fi lislaam nin laacantame ugu horreeyey wuxuu ahaa muxuu ahaa hilaal ibni umayat alwaaqifi xadiidkii sahl ibni sacdina maxaynu ku soo marray xuwaymir alcajlaani xuwaymir alcajlaani baa ugu horreeyey marka labadaasuba waxay suurooday inay laba waqtioo isku dhoontay dhaceen midba mid uunu la joogay midba mid qisadii midunbu la joogay mar midkuu la joogay buu moodayaa inuu kankan ugu horreeyey labada qisadood midba mid uun goobjoogo u ah marka midba kiibuu ka warramaya marka labadaa nin baa la hubaayna kolley baa licaantameen haweenkooda la licaantameen midkoodii horreeyeyna alla og marka qaala fatalaa eh, waxaase suurooday inuu kii sahl ibni sacd kiisu inuu sax ahaa oo ilaan muxuu ahaay eh, xadiidka ibni cumar naftiisaa waafaqsan xadiidka ibni cumar ayaa waafaqsan oo inkastoo saciid ibni jubayr uu fulan alfulani u yidhi fulan ibni fulan uu yidhi waanu magaciisa sheegay fulan alcajlaani ayaa riwaayadka la yidhaahaa marka xadiidka ibnu cumar iyo waxaa iswaafaqsan xadiidka sahl ibni sacd oo ninka ugu horreeyey marka inuu cuwaymir ahaa keenayo wuxuu yidhi ina hilaal ibna umayata qadafa imra'atahu bishariik ibni saxmaa wa kana shariikun wa kana akha lbaraa'i bni malikin liummih wa kana awala rajulin laacana fi lislaam qaala falaacanahaa waa la licantamay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slm rsulka ilahi baa wuxuu yidhi absiruuhaa bal eega waxay dhali doontaa yani eega fa in jaa'at bihi hadday la timaado ilmahaas ay dhasho abyada mid cad sabtan oo tima jilicsan qadii'a alcaynayni yani faasid alcaynayni indha xunxun oo indha murmurxsan leh fa huwa lihilaal ibni umaya been buu ku sheegayo isagaa dhalay hadday ilma sidaasa dhasho ila isagaa tilmaantaa lahaa wa in jaa'at bihi hadday la timaaddo agxala mid indha madmadow jacdan oo tima muxuahay tima tima adag xamisha saaqayni oo kuba dhuudhuuban riwaayadii bukhaarina maxay ahayd khadallaja saaqayni yani dakma saaqayni wa mumtali'a saaqayni min alaxm marka way iskhilaafsan kanu mija dhuudhuuban bay leedahay riwaayada kalena mxahe eh, eh, waaweyn fa huwa lishariiki bisaxma weliba barya waaweynna waa kii riwaayadii bukhaari ahayd ayb saabiq alyatayn marka isagaa tilmaanta hadday sida ilmo tilmaanta la dhashana been buu ku sheegay isagaa dhalay hadday ilma sidaana dhashana run buu sheegay qaala faumbiltu waxaa la ii sheegay annaha jaaءat bihi akxala jacdan khamisha saaqayn tilmaantii dambe oo ilaahayna dhashay ayb markaas weliba arrin kale aniyo haweeneyda yeelan lahay nebiga alay sala weliba kolkii ay haweeneyda daaranaysay hortii hore waa cabsatay kolkaasay goortii dambatil wallahi la afdaxu qawmi lyawm tolkay ma ceebtolkay ah, ma khashifayo baab fi inkaari اlwaladi wa nazci اlcirqi inkirka ilmaha qofku inkiro iyo nazcu lcirqina marka waxaa laga wadaa hiddaha hiddaha iyo usuusha jiidashada ilmaha ay jiitaan oo ilmihii fac hore oon laba garanaynin muxuu ahaa inuu kusoo baxo shabihiisa kusoo baxay ay suuroodo aabihii iyo adeeradii iyo awiyaalkii idin sosokay iyo aan u ekayn laakiin awow hore ama ayey hore oo mxuaha uu shabahood ku soo baxo marka taa macnaheedu waxaa weeye haddii ilmihii haweenaydii ay dhashay ilmaha aan aabihii u ekayn ninkeeda aan u ekayn inaana aso calaamad u ahayn inuu ilmahankadu aanu ninkan aanu dhalin oo si xun ay ku keentay waa iska suurooday inuu usuul hore raacay عن أbي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أtىa رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم faqاla ya رsuul الله إna امرأتيi waladت غuلاama أswad wiil madow bay haweenaydaydi dhashay kolkaana wuxuu u sarbeebayaa inuu wiilka iska anfiyo uu yidhaah ma aanan dhalin marka nebigu inuu ku idnayo in kalu leeyahay ayb وإنii ankartuhu waan dareemay anugu faqaala lahu النabiyu slى الlaهu عalay slm nebigaa wuxuu yidhi hal laka min ibilin geel ma leedahay qaala nacam maxaad qaala wmaa alwaanuhaa maa alwaanuhaa midabadeedu maxay yihiin qaala xumr waa cascasaan qaal fahal fiiha min awraq mid bacad lihi ma ku jira qaala nacam haa buu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam fa annaa huwa xagguu ka yimid geli waa cascas yahay xagguu uga yimid marka bacadka ka qaala lacalahu ya rasuula allahi an yakuna nazacahu cirqu waxaa suurowda inuu hidda hore jiitay baa suurowda fac hore inuu raacay faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam wa haadaa lacalahu an yakuuna nazacahu cirqun lahu inuu wiilkaagana waxaa suurowda inuu isagana jiitay maxaa hiddo hore uu jiitay oo asal hore uu raacay baa suurowda marka uma idinin marka nebiga alayh isalaatu wasalaam marka wuxuu ugu shabahayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam wax uu yaqaano oo bii'adiisa kamida buu ugu shabahayaa nebiga alayh isalaatu wasalaam oo xukunka ugu cadaynaya marka waxaa weya inay shariica alislaamiya inay tahay macquulatulmacnaa ay tahay oo waxyaalaha ay la timid kulligooda wax wada caqliga iyo waxay dadku garanayaan waafaqsan baabun alwaladu lilfiraash can caaishaةa radي allahu canha anaha qaalat اkhtasama sacdu bnu abi waqaasin wa cabdu bnu zamca fii gulaamin waxaa ku dooday sacd ibn abi waqaas radi allahu canhu iyo cabd ibnu zamca oo sawda ibnu zamca walaalkeed ah iyo caamulfatxi bay waxay ku doodeen fii hulaamin wiil bay ku doodeen wiilkaa waxaa dhashay jaariyad uu zamca jaariyadtiis ahayd oo mamluuko ah mustawlada u ahayd baa dhashay <clears throat> sacd ibn abi waqaasna walaalkii oo cutbat ibn abi waqaas la odhanayey oo mxu ahay mushrik ahaa ayaa kula dardaarmo oo yidhi haweenaydaas jaariyadaas jamco ilmaheeda anigaa dhalay ogow qaad wiilkaas kori marka labadii nin baa isku qabsaday faqaala sacdun sacdu wuxuu yidhi haadaa yaa rasuula allahi bnu akii cutbata bni abi waqaas walaalkii cutbata bni abi waqaas wiilkiisii weeyaan cahida ilaya bihi cahida ilaya anahu bnuhu yani wuxuu ii qirtay oo igula dardaarmay inuu wiilkiisii yahay undur ilaa shabahihi bal eg si ugu egyahay walaalkay wa qaala cabd bnu zamca cabd bnu zamca wuxuu yidhi haadaa akhii yaa rasuula allah waa walaalkay wulida calaa firaashi abi aabbahay gogashiisii baa lagu dhalay min waliidatihi yani min jaariyatihi jaariyadiisii baa dhashay fanadara rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulku ilaahi wuu eegay ilaa shabahihi ekaanshihiisii cutba uu eg yahay wuu eegay nebiga alayh salaatu wasalaam fara'aa wuxuu arkay shabahan bayinan bicutba kaansho cad oo cutbo u eg yahay buu arkay daahirkeena marka muxuu keenaya in loo xukumo in gogasha la raacsiiyo oo mxua gogashana marka waxaa laga wadaa zawaajka ama mxua milkul naag nin la qabaay hadday dhasho mxua naagta firaash baa lagu magacaabay marka ninkay qaba unbaa marka ilmaheedii maxaa la haleeshinaya ilaa inu isagu iska anfiyo dee waxaa la yimaada mooyaane ayib cabd bnu zamca wuxuu yidhi haadaa akhi yaa rasuula allah wulida calaa firaashi abi min waliidatihi gobashii aabbahe baa lagu dhalay oo jaariyadiisii baa dhashay fanadara rasuulu llahi sala allahu alay wasalam ilaa shabahihi shabihi ekaantiisuu eegay labadii ninkuu shabaha buu eegay fara'aa wuxuu arkay shabahan bayinan bicutba oo ekaansha cutba u eeg yahay waadixa buu arkay faqaala markaasu wuxuu yidhi huwa laka yaa cabd adiga ale cabdiw qaado alwaladu lilfiraashi walilcaahiri lxajar ilmuhu gobashuu raacayaa zaaniguna dhagax buu leeyahay dhagax buu leeyahay marka waxaa laga wadaa khay buu leeyahay yani waa qatooyuu leeyahay waxba la siin maayo xajarkii rajmiga ahaa lagama wado ila zani o dhan lama rajminaye yani waxba heli maayo qofka muxuu ahaay zaanigiisa waxba la siin maayo anaa ilmahan kada dhalay oo naagtaas hebel uu qabo anigaa ka dhalay ilmahankada iyo hadduu ku doodo lagama aqbalayo ayb waxtajibii minhu yaa sawda binta zamca sawda waa haweenaydii nebiga alayh salaatu wasalaam buu wuxuu faraya isagoo daahirkana xukumay inuu walaalkeed yahay walaalkeedii ku doodayey u xukumay iyuu haddana muxuaha calaa sabiili alwarac waalixtiyaad bu haweenaydiisii uu waraca u qaadayaa nebiga alayh salatu salaam uu leeyahay wiilkaas iska ilaali walaalnimo ha ugu talagelin si ajnabi kale isaga ilaaliyo iska xijaabo qaalat caaisha waxay tidhi falam yara sawdata qatu weligeed maanu arag marka sawda iska helin jirta iska xijaabi jirtay ajnabinimo ula dhaqmi jirtay ayb marka qofku naftiisa wuxuu ku saabsan inuu iyo dadkiisi iyo inuu mxu ahaye ixtiyaadka iyo waraca khaaska inuu isaga u qabsado dadkana marka daahiru shareeca u xukumo baabu qabuuli qawli alqaafa fi lwaad alqaafa waa jamcu qaa'if qaa'ifkuna marka waxaa wey laba macnaba qaa'if waa la yidhaha xagga lugada oo midu waxaa wey midka raadka yaqaano ee baadida lunta iyo tuugga iyo waxyaalaha raadkooda inta la tuso wuu garanayaayo raad qaadayaayo marka muxuu ahay hadduu raadad kusoo dhex darsamo iyuu ka dhex saaraya oo ilaa uu gaaro baadidii meeshay aaday iyo martuubi ama wuxuuba garanaya raadkaas buu ku garanaya dalkuu ka yimid iyo mandaqadu degan yahay iyo ku garanaya kaas qaa'if waa la yidhaha raad qaadahaas mid kale waxaa la yidhaha dadka shabahi dadku si ay isuga egyihiin qofka yaqaani ee khibrada ku lehee xubnahooda isu eego garanaya labadan qof inay qaraabanimo ka dhexaysa iyo kan dambaana marka hadda loola jeeda can caaishaةa radي allahu canha qaalat dakla calaya rasuulu llahi salى اlahu alay slam data ywmi masruura maalin buu iisoo galay rasuulka ilahi isagoo faraxsan wejigiisa uu nuurayo qaala markaasuu yihi ya caaisha alam taray alam taray ana mujazizan اlmudlijiya dakla calaya ninkaa mujaziz layidhaaha qolada bani mudlij layidhaha ka dhashay inuu iisoo galay fara'aa uu arkay usaamata wa zaydan wa calayhimaa qatiifa qad qatayaa ru'uusahumaa wabadad aqdaamuhumaa wuxuu arkay usaama ibnu zayd iyo iyo aabihii zayd ibnu xaarisa oo jiifo oo isdhinac jiifo oo qatiifad huwan oo madaxoodu qarsoon yahay cagahooda una soo jeedaa labadaa ninna marka laiskuma soo qaban jirin oo isuma ekayn oo usaama hooyadiis umu ayman radi allahu canhum ayuu raacay oo midabkii iyo uu ka raacay iyo shakligii iyo mayna isu ekayn markaasa dadku shakiyi jireen marka nasabkiisa faqaala markaasu wuxuu yidhi ina hadihi alaqdaama bacduhaa min bacdin eh, lugahaankadu bacduhaa min bacdi yani way isdhaleen ama way wada dhasheen ka wada yani cagahankadu eh, waa labadan dada qof waa laba qof oo isdhashay markaasuu nebiga alayh sala slam taasuu ku farxay marka khibrada noocaas oo kale ah waxaa weeyaan in fii taxqiiqi nasab in loo qabsanaayo bab الرضاع kitaaب الرضاع bab يحرم min الرضاعة ma yحرم min yحرم min الرضاعة ma yحرم min الwilaadة waxaa nuugmada sababteed ku xaaraam noqda wixii dhalashada sababteed ku xaaraam noqonaya dhalashada marka waxaa la ogyahay toddoba qof toddoba naagood baa muxuahay wilaadada ku xaaraam noqota toddobadaas oo kalena xaggii radacay ku xaaraam noqda can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam kaana cindaha caaisha agteeduu joogay nebigu alayh الsalaatu wasalaam wa annahaa samicat sawta rajulin yasta'dinu fii beyti xafsa nin codkiisay maqashay guriga xafsa ku idan dalbaya ma soo galaale nebiguna uu ka maqan yahay qaalat caaisha caaisha marka waxay tihi faqultu waxaan ya rasuula allah haadaa rajulun yasta'dinu fii beytika gurigaagii nin baa raba inuu galo faqaala rasuulu lahi sala la alay sl rsulka ilahi baa wuxuu yidhi uraahu fulaanan hebel baan u malaynayaa licami xabsata min aridaaca xabsa nin adeerkeeda aha ridaaca adeer ugu ahaa uu yidhi inuu hebelkii adeerkeeda hayay baan u malaynayaa qaalat caaisha caaisha waxay tidhi qultu yaa rasuul allah low kaana fulaanun xayan dakala calaya hebel hadduu nool yahay ma ii soo geli lahaa licamiha min aridaaca adeerkeed ridaac adeer ahaa oo ninkii naantiisa naaskeeda ay jaqday walaalkiisa ahaa bay leedahay hadduu hebellooy adeer buu i noqon lahaayo waa iisoo geli kari lahaa qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam nacam ina aridaacata tuxarimu maa tuxarimu alwilaada nuudmadu waxay xaaraamaysaa waxay dhalashadu xaaraamayso <clears throat> marka aabbahaagii ku dhalay siduu walaalkii adeer adeerkuugu yahay uu ninkaas eh, caanihiisa nuugtay walaalkiina adeerku uu yahay wada baabu taxriimi aridaaca min maa'i lfaxl ninka biyihiisa eh, haweenaydaas mxa sababteeda ay ku irmaanaatay ee ureeyey ilmahay caanahaale ninkii dhalay inuu mxu taxriimku saamaynayo xaggiisa can caaishata radi allahu canha qaalat jaa camii min aridaaca adeerkay ridaacigu adeer ahaa baa yimid <clears throat> oo aflax la odhanayay aabaheeda ridaacana abu qucays baa la odhan jiray abuqucays yastaadinu calaya isagoo iga idan dalbaayo inuu isoo gala rabo faabaytu an aadana lahu inaan u idnaan diiday xataa asta'mira rasuula اllahi salى اlahu alay slam rasuulka ilaahay aan weydiiyo falama jaءa rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam weliba ninkii baa wuxuu ku yidhi ataxtajibiina minii wa ana camuki adeerkaa baan ahay miyaad maxaad isaga ka xijaaba isaga ka qarinaysaa markaasay ta adeer edu ima iib walaalka isagu naas ima siinine haweeney baa naas isiisay marka adigu adeer ima iib marka iyagu waxay moodaysay taxriimku inuu xagga haweenka un keliya ka socdeen xagga ragga aanu u gudbaynin ayb falama jaءa rasuulu llahi salى اlahu alay slam qultu ina camii min aلradaaca istaadana calaya faabaytu an aadana lahu faqaala rasuulu llahi salى اlahu alay slam falyalij calayki ha kuu soo galo falyalij calayki camuki adeerka ha kuu soo galo qultu markaasaan waxaan idhi inamaa arbacatni lmar'a walam yurdicni rajul haweenayda un baa nuujisay mooya ninku ima nuujinin walaalkinaas ima siinin qaala markaasu wuxuu yidhi innahu camuki falyalij calayki waa adeerkaayaa ku sugan baabu taxriim ibnati اlakhi min aradaaca an caliyin radia allahu canhu qaala qultu ya rasuula allah maa laka tanawaqu fii qurayshin watadacuna kana waqu yani muxaaha tantaqi quraysh baad ka door dooranaysaayoo iyaga aad ka guurguursanaysaa annagana waa naga tegaysaa banu cabdilmuطalib waanu banu hashim baan waa naga tegaysaa annaga naga guursan mayside maxaa kuugu wacdo faqaala markaasuu yihi wacindakum shay ma waxbaad haysaan alla guursada miyaad haysaan qultu nacam bintu xamza ina xamzaan haya faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam inahaa laa taxilu lii inaha bnatu akhi min aradaaca waa walaalkay ridaacaygu walaal ah gabadhiisii weeyaan y xalaal ma aha marka xamze iyo nebiga alayh salatu slam naas isla jaqay baabu taxriimi rabiiba wa ukti lmar'a ukti lmar'a yani min jihati ljamci weeye iyada can umi xabiiba binta abi sufyaani radia allahu canhuma qaalat dakala calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam faqultu lahu waxaan ku idhi hal laka fii uktii binta abi sufyaan binti abi sufyaan ma rabtaa walaashay in abi sufyaanna ma rabtaa ma guursanaysaa fa qaala markaasu wuxuu yidhi afcalu maada maxaan samaynayaa ma rabtaada maxaad ka wadaa qultu markaasa waxay tankixuhaa waad guursanaysaa qaala awa tuxibiina daaliki sidaa miyaad jeceshahay walaasha inaan guursado qultu nacam bay tihi weliba lastu laka bimukhliya tukula khaalia mi ihi oo keli iima ihid oo kolley baa naagaadi la qabtaa wa axabu man sharikanii fi lkhayri uktii khayr waxay la wadaagsadana walaashay baan ugu jeclahay qaala markaasu wuxuu yidhi fainaha laa taxilu lii ima xalaal ahaa oo adigii iyadiis lama wada guursan karo marka umu xabiibana waxay moodaysaa inay khusuusiye ay tahay nabiga alayh salaatu wasalaam oo laba walaala isla guursan kara khusuusiyadkiina ka mid tahay len aayadiisii soo degtay ka danboobay ahayd ayb qultu markaasaan waxaa idhi fa inii ukhbirtu annaka takhtubu dura binta abi salama inaad doonayso dura binta abi salama inaad doonaysaa baa naloo sheegay laba walaala islama guursan kara baad leedahay gabadhii hooyadeed inaad isla guursanaysana waaba la ii sheegayba oo umu salama adigoo qaba gabadheedii inaad doonayso qaala markaasu yihi binta ummi salama ummu salama gabadheeda qultu nacam qaala low annaha lam takun rabiibatii fii xijri maa xallat lii inaha bnatu akhi min aradaaca ardacatnii wa iyaahu wa abaaha tuwayba haddayna rabiibadaydii oon soo koriyay ayna ahayn kolay ku tahay ima ayna bannaanaateen leanna waa walaalkay gabadhiisii weeyaan oo ridaaca walaal ah oo abusalami iyo anigaba suwayba alaslamiya jaariyatu abilahbi ayaa naaskana wada siisay falaa tacridna calaya banaatikuna walaa akhawaatikuna ha ii bandhigin ha igu baayicina walaalihin iyo gabdhihiina toona ima ima xalaalahay baabun fi lmasati wlmasatayn hal mar muudsasho iyo laba muudsasadood inay waxna ta'tiir lahayn can umi اlfadli radia allahu canhuma qaalat dakla acraabiyu calى rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam wahuwa fii beyti nin reer baadiya usoo galay nebiga alayh salaatu wasalam soo guriga ku jira faqaala markaasu wuxu uhi ya nabiy allah inii kuntu inii kaanat lii imra'a haweenay baan lahaa fatazawajtu calayha ukraa mid kalean ku guurguursaday fazacamad imra'atii haweenayd alula haweenaydii horaa waxay sheegtay annahaa arda'at imra'ati alxudha yani aljadiida haweenaydeen tala cusubaan guursaday inay nuujisay radcatan oo radcatayni hal nuugma ama laba goor gabadhaan markay yarayd baan hal mar naaska siiyey bay tihi ama laba goor aad guursanayso faqaala nabiy llahi sala allahu alay slam nabiga ilahi ba wuxuu yidhi laa tuxarimu alimlaajatu wala alimlaajatan laba nu laba nuujinood hal nuujinood ama laba nuujinood waxmaan xarinto marka shan iyo wixii ka ka badan bay ku xaaraam noqdaan marka imlaajadu waa irdaacada weeyaan siinaysa naaska ay siinayso marka hal radcadood ama laba radcadood ma xarimto ayuu la macno yahay baab fii hamsi radcaatin can caaishaةa radi allahu canha qaalat kaana fima unzila min alqur'an wixii la soo dejiyey qur'aanka ah waxaa ka mid ahaa ee la nasakhay hamsu radcaatin maluumaat hamsu radcaatin macluumaatun yuxarimna taasaa ku jirtay uma nusikna cashru cashru radcaati macluumaat yuxarimna uma nusikna waxaa lagu nasakay bhamsi macluumaat yani hamsu radcaati macluumaati yuxarimna baa lagu nasakay fatuwufiya rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahi waa geeriyooday wa hiya fi ma yuqra'u min alqur'aan iyagoo iyadoo aayaddaas hamsu radcaat intihina qur'aanka la aqriyayo ay ku jirto qur'aanka la aqriyayo ay ku jirto marka haddii qur'aan la aqriyayo ay ahayd oo zamankai nebiga alayh salaa slam markuu geeriyooday la aqriyayey marka lagama tageen bacda wafaati rasuuli llahi sala allahu alay slam wax naskii ma suroobi karo marka waxay ka wadaa fima yuqra'u min alqur'aan fima yaqra'u bacdu الnaas dadka qaarkood oo cardadii u dambaysay aan la kulmin oo naskigaas aanu soo gaadhin yaa weli qur'aannimo u haystay oo akhriyayay marka iyadoo naskigeedu iyada nafteeda waa la nasakhay lafdigaadaa la nasakhay laakiin macnaheedu waa baaqi oo sunnadu ku sugnaaday muxuu ahaaye shan rabcadood inay wax xarimaan laakiin aayad ahaan iyagoo inta la nasakhay tilaawadeedii la nasakhay naskigeedaas aanu dadka wada gaadhin ayuu nebigu alayh salatu salaam baabun fi ridaacati alkabiir nin weyn qof weyn sinu ridaaca dhaafay mxuaha naaska la siiyaayo wax ma taairinaya mise ma taairinaya عن cائشhaةa رضي الله عنها أنa sاlma mولى أbي xudayفة salim oo uu xoreeyey abu xudayfa ibnu cutba ibnu rabiica radia allahu canhuma kaana maca abi xudayfata wa ahlihi fii beytihim abu xudayfe iyo xaaskiisuu la joogi jiray oo gurigooda la joogi jiray waanu wiil buuna ka dhigtay hortii hore oo saalim ibnu xudayfa la odhan jiray siduu nebigu alayhi isalaatu wasalaam zayd ibnu xaarisa wiil uga dhigtay marka kolkii arrintan tadaab marka la zuuliyey oo marka uu noqday bay marka muxuu ahay dhibaato ku noqotay marka inuu ninkii kol hadduuna wiilkoodii aanu ahayn oo wiil aanu ahayn nin weyna uu noqday inuu usoo galo fa aatad way u timid tacni waxay ka wadaa midda u timidna sahla bintu suhayl sahla binti suhayl ibni camr oo zawjata abi xudayfa ay u timid annabiya sala allahu alayhi wasalam faqaala ina saaliman qad balaga ma yablugu rijaal saalim wuxuu gaadhay da'da raguu gaadho nin buu noqday wacaqala maa caqaluuhu wuxuu fahmayaa waxay raggu fahmayaan yuu fahmayaa wainahu yadkulu calayna waa noo soo golaya wa inii adunnu waxaanan u malaynayaa ana fii nafsi abi xudayfata min dalika shay-a abi xudayfa naftiisa in arrintaa wax kaga jirto oo ka xun yahay oo aanu raalli ka ahayn baan u malaynaya wejigiisaan ka dareemaya faqaala markaasi laha nabiyu sala lla alay sl wuxuu ku yidhi ardiciihi taxrumii calayhi nuuju xaram baad ka noqonaysaa ayb وydhب اldي في نفس أbي xudayفة abi xudayfa naftiisa wax ugu jiraan waa ka zuuli doonaa farajacat waa ilayhi waa u noqotay faqaalat markaasay waay tii nabiga kusoo noqotay markaasay waxay tidhi inii qad ardactuhu fadahaba aladii fii nafsi abi xudayfa naaskan siiyey oo markaasuu ka xaaraam marka kolkaasna nin weyn buu ahaa ayb markaas xadiidkan kada waxaa loo qaatay qisada iyadu inay khusuusiya tahay oo nebiga alayh salaam uu ku khasisay salim iyo sahla keliya uu khasisay oo dadka kale aanay maxaa ku aduu muddatu ridaca qofka u dhaafo aanay tacfiir aanay lahayn caaishase iyadu waa ku camal feli jirto waxay u qaadatay inuu caam yahay can zaynaba binti umi salama ana ummaha uma salamata zawja nabiyi sala allahu alayhi wasalam radia allahu canha kaanat taquulu waxay dhihi jirtay umu salama dhihi jirtay abaa saa'iru azwaaji الnabiy salى اllahu alayhi wasalam yani baqiyatu azwaaji الnabiy sal la slam caaisha mooyaane haweenkii nebiga intooda kale waxay diideen an yadkula calayhina axadun qof inuu ugu soo galo bitilka ridaaca ridaacadaas oo kale yani qof kabiir ah qof weyn ridaaciisa inay ugu soo galo oo maxram ay ka dhigtaan waa diideen wa qul caaishata iyadu waa yeeli jirto qofka ay rabto inay usoo gasho oo marka axaadiista uu ka maqlo bay muxuu ahay gabdhaha walaalaheed daleen iyo kuwa ciddada kuwa u tahay iyo kuwa habaryaraha u tahay iyo iyo haweenkay walaalaheed qabaan iyo iyo odhan jirteen nuujiye oo markaas ay ciddo oo kale ama habaryar oo kale ay ula macaamulan jirtay oo marka uu la mid ahaa carruurta walaalaheed oo kale oo usoo geli jiray oo xadiidka dhawaqli jiray wa qulna licaaisha ay ku yidhaahn iyadoo arrintaa ku canaananaya wallahi ma naraa hada ila ruksatan khasahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lisaalibin khaasa annagu uma malaynayno uma arkayno arrintaas inay ruqsad uu saalim nebigu alayh salatu slam ku khasay inay tahay mooyaane si kale uma arkayno fama famaa huwa yadkulu calayna axadu bihadihi aridaaca walaa walaa raa'icna qofna ma aha kii arrintaas ridaacadaas oo kale nagu soo gelaya kin arki iyo toona midna ma aha baabun inama aridaacatu min almajaaca can caaishaةa radia allahu canha qaalat dakla calaya rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam wacindii rajulu qaacid nebigaa ii soo galay isagoo nin ila fadhiyo guriga ila fadhiyo faاshtadda dalika calayhi arrintaasaa ku adkaatay ku daraatay oo nebigu waa ka cadhooday wara'aytu algadba fii wajhihi cadhadii baan wejigiisa ka arkay faqaala markaasu qaalat waxay tihi faqultu ya rasuula allah inahu akii min aridaaca waa walaalkay ridaac igu walaal ah qaalat faqaala markaasu wuxuu yidhi اndurna ikhwaanakuna man ikhwaanukunana ti riwaayadii bukhaari ba ahayd bal ka fiirsada ka fiirsada walaalihiin kuway yihiin min aradaaca inama aradaacatu min almajaaca radaacadu waa gaajada bi'sa weeyaan radaacada tasiirka lihi midda gaajada bi'se weeyaan ee qofku ilmuhu waktigu caanaha haweenku ay wax u tarayaane gaajada ka bixinayaane hilibkiisu uu ku korayo muxuu ahaayey ku kaaftoomayo waktigaasay taxtay leedahay lakin qofkii weyn iyo marka xadiidkan kadii wuxuu lamida wey ka laga fahmay inay arrintiisa saalim iyo sahla inay khusuusiya ay ahayd ayna ahayn tashriic caama kitaabu nafaqaat baabun fi libtidaa'i biالnafsi wاlأhli wadi lqaraaba wax bixinta qofka uu bixinayo inuu naftiisa iyo ahalkiisa iyo qaraabadiisa ku bilaabo can jaabirin radia allahu canhu qaala actaqa rajulu nin baa wuxuu xoreeyey zaada fii riwaayatin min alansaar riwaayo kale min alansaar ku dartay yuqaalu lahu la yidhaaha abumadkuur nin abumadkuur la yidhaha ba wuxuu xoreeyey min bani min bani cudra ninkaasoo qoladaa bani cudra la yidhaha ka dhashay baa wuxuu xoreeyey caddan lahu can duburin bani cudra marka siduu u ah haddana ansaari u ah waa inuu xaliif u ah marka ansaarta xaliif u ahaa addoon uu leeyahay buu xoreeyey can duburin yani bacda mawtihi mudaber baa kaas kale la yidhaahayo waa inuu yidhaho kolkaa mitaad hor tahay marka duburtuu sheegaya sidaas wey wa fii riwaayati ukraa waxa yuqaalu lahu abu yacquub abu yacquub baa la odhan jiray abu madkuur baa laba kun yalaha markay ka soo rowda fabalaga dalika rasuula اllahi salى اlahu alay slm rasuulka ilahi buu soo gaaray faqaala markaasuu wuxuu yidhi alaka maalun hayruhu maal kale miyaad leedahay faqaala laa qaala markaas faqaala markaasuu nabigu alayh sala slam wuxuu yidhi man yashtariihi minii yaa iga iibsanaya faishtaraahu nucaymu bni cabdillaahi alcadawi nucaym ibni cabdillaahi anaxaam ninkaas la yidhaha alcadawi qolada banu cadiya cumar ibnukhaaab qoladoodii ka dhashay baa ku iibsaday bihamaani mi'ati dirham sideed boqoloo dirham buu ku iibsaday nebiga u iibiyey marka fa jaa'a biha rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka baa u keenay fadafacaha ilayhi waa u dhiibay ninkiibuu siiyey qaadaydi faqaala markaasu wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi ibda' binafsika naftaada ku bilow fatasadaq calayha iyada ku sadaqayso fain fadala shay-un hadduu wax ka soo haro faliahlika fain fadala can ahlika shay falizii qaraabatika fain fadala can zii qaraabatika shay fahaakada wahaakada sidaa iyo sidaa yaquulu bayna yadayka wa can yamiinika wa can shimaalika yani khalqiga ilahay marka sidaa u gaargaarsi laakiin horta hore wax aad naftaada u baahan tahay ama ahlkaaga u baahan yahay bixinin baabun fii nafaqati almamaalik wa wa ismu man xabasa canhum quutahum almamaalik yani alariqaa xoolaha noolna marka iyaguna waa la addoommada nafaqadooda iyo dembiga weyna uu leeyahay qofkii nafaqadoodii siin waayaayo can khaysamata qaal kunaa juluusan cinda cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma cabdullahi bni camr bn alcaas baan la joognay id ja'ahu mar uu yimid qahramaanun lahu yani khaazinun lahu khaazinkiisii muxuaha maalkiisa u hayay markuu u yimid wakiilkiisa ahaa fa dakala waa soo galay faqaala markaasu wuxuu yidhi acطayta araqiiqa quutahum addoommaha ma siisay quudkoodii ma siisay qaala laa maya buu yidhi faqaala inطaliq faacطihim tag oo sii qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalam kafaa bilmar'i isman qofka dembi waxaa ugu filan an yaxbisa can man yamliku quutahu inuu ka xabiso yani uu ka celiyo muxuu aanu siinin dadka uu milkiyo quudkooda inuu ka ceshado kaasaa dembi ugu filan baabu fadli الnafaqati calى alciyaali wاlahl can hawbana radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam afضlu dinaarin yunfiquhu الrajul dinaar uu qof bixiyo waxa ugu fadli badan oo ugu ajri badan dinaarun yunfiquhu calى ciyaalih wadinaaru yunfiquhu الrajulu calى daabatihi fi sabiili الlah dinaar uu ku masruufayo muxuu ahay faraskiisa uu jihaadka ku galaayo wa dinaarun yunfiquhu calى asxaabihi fi sabiili الlah asxaabtiisa dagaalka kula jira ee muxuu ahayey masaakiinta aan aan zaad haysanin mid ku nafaqaynayo qaala abu qilaaba wabada'a bilciyaal ciyaalku ka bilaabay nebigu alayh isalaatu wasalaam marka inay ciyaalku ugu ugu wada ajri badan yihiin ayaa laga gartay oo xataa eh, jihaadka fii sabiili lah ka ku saabsan uu ka ajri badan yahay uma qaala abu qilaaba abu qilaaba wuxuu yidhi waayu rajulin acdam isagoo arrintaa sharxaya siduu ciyaalka nafaqadooda wax kaleo dhan ugu ajri badnaatay wuxuu yidhi وأyu rajuli أcظmu أجرa min rajuli yunfiqu عalى ciyaali صغاari yacsimuhum أw ynfacuhum اllahu bihi wayugniihim nin masruufaya ilmo yar yar oo ilaahay marka isaga sababtiisa uu ku anfacayo dadka uu kaga kaafeeyo yaa ka ajri badan buu yidhi وعn أbي مسعوudi الbdري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهuوa يxتaسبها kانت lahu صدقة وهuوa يxتaسبها qaybkaas u fiirsada marka isagoo mxuu ahay dar ilaahay u bixinayo ilaahay ajri kaga filanaya markuu نaفقة intuu bixiyo uu u bixinayo waajibka ilahay ku saaray aad gudatid ilahay ajri aad kaga heshid markaas صدقة u tahay bab lilmarأaةi an tunfiqa min maali zawjiha bilmacruuf calى ciyaalihi can caaishaةa radي allahu canha qaalat jaءat hindun ilى الnabiy salى اllahu عalيه wslam hindu bintu cutba imra'atu abi sufyaan yaa nebiga u timid oo faqaalat ya rasuula allah wallahi ma kaana ma kaana calىa ظahri اlarضi ahlu khibaa'in yani ahlu beytin axaba ilaya min an yudilahum اllahu min ahli khibaa'ik qoys alle inuu dulleeye aan ka jeclaa qoyskaaga ma ay jirto ma ayna jiri jirin wamaa calaa dahri alard dhulka dushiisana ma jira ahlu khibaa'in axabu ilaya min an yucizahum allahu min ahli khibaa'in qoys aan ka jeclahay inuu ilaahay cizeeye hadda kolkaan soo islaamay inuu ilahay cizeeye aan qoyskaan kala jeclahayna ma jiro faqaala nabiyu sala allahu alay slm markaasuu nebigu yidhi wa ayضa waladii nafsii biyadihi weliba ilah baan ku dhaartee yani iimaankaagu waa sii xoogoobi doonaayo weliba waad sii jeclaan doontaayo sidaasaad usii socon doonta uma qaalat markaas waxay tihi yaa rasuula allah ina abaa sufyaana rajulun misik rajulun mumsik waa nin bakiil ah weeyaanoo maalka ku dhegan fahal calaya xarajun an unfiqa calaa ciyaalihi min maalihi bigayri idnihi dembi ma iga haystaa inaan caruurtiisa ku masruufo maalkiisa idankiisa la'aantii faqaala nabiyu sala la alay slm markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa xaraja calayka an tunfiqii calayhim bilmacruuf khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf dembi kaama haysta marka markaas waxa weeyaan waxay sidaas oo kale masruurkii hadduu ka dhimo haweeneydii inay waxaanu ka warhaynin ay qaadato kaga qabato waa leedahay hadduu siin waayana marka inay qaadato oo si qarsooday uga qaadato waa leedahay weliba xadiidkan waxaa laga qaatay muxuu ahaaye xantu qolalka ay xalaasha tahay ee lix meelood iyo laga dhigo meel diladeedu ka mid yahay xaalatu listiftaa maalan ninkan abu sufyaan waxay ku sheegtay arrin ceeba bay ku sheegtay waxay tihi waa nin bakiil ah bakiilnimadana marka ceeb weeyaan xanna waxaa la yidhaha wax alla waxuu qofku karahaysanayo o dhan wuxuuna jeclayn oo laga sheega baa la yidhaahaa marka nebigu alayh salaa maxaad u xamatay ninka ma aanu dhihin ma aanu ka celinin kolka xaaladaasoo kale marka ay tahay oo qofku wixii uu yahay ee fatwadaas uu su-aalkiisaas ku saabsan un uu ku sheegayo wax dhibaato ah male waxaa kaloo iyaduna ka mid ahoo adiladeediina aynu soo dhaafnay xadiidkii faatima binti qays nebigu calayhi salaatu wasalaam abujahm iyo mucaawiya ceebtoodu sheegay xaalatulistishaara marka kolkuu qof hadduu kula tashado uu ku yidhaaho in hebel ka warran aan rafiiqnaan rabaa ama inaan isku darsanaan rabaa ceeb aad ku taqaano ilah ninkaa isugu dhawaani waaas waasu leeyahay ceebahaasu leeyahay waa oo waxaanu ceeb oo aanu raalli ka hayn hadduu maqla inuu ka cadhoon lahaa baad ka sheegaysaa lakiin nasiixaad uga gelaysaa ninka kalaad u nasiixanaysaa oo meelaha marka waxaa weeyaan <clears throat> qofka ceebtiisa in la sheegaayo ay bannaan tahay kolka qaarkood inay waajib noqotoba hadda iska suurow taas marka waxaa lamid a ah, midda ay culamaa ulxadiid ay ku isticmaalaanee jarxiga iyo tacdiilka midka la yidhaaha ay yidhaahaan fulan waxaa waa daciif weeye fulaan sayi lxifdi weeye fulaan sidaasu ahaan jiri fulaan beenaale weeye ay yidhaha waa nasiixa lilmuslimiin weeyaano taasoo kale waa middaa bannaan baabun fi lmuطallaqati halaatan laa nafaqata laha can faatima binti qaysin radia allahu canha can الnabiy salى اllahu alay slam fi lmuطallaqati halaatan qaala laysa laha sukna walaa nafaqa sugnada ma jirto iyadu sugnada ma jirto ma dhihin nebigu alayh salatu salaam nafaqa kuma lihid buu ku yidhi markay shaciirtii xumeed intay u keeneen ay diideen isku xanaaqeen isoo dacwadeen bu wuxuu ku yidhi kuma nafaqu kuma laakiin guriga markay soo dacwootay ay sheegatay cabsiday qabto ayuu u idnay inay ka baxdo can caishata radia allahu canha qaalat maa lifaatimata khayrun an tadkura haada faatima khayr uguma sugna inay arrintaas sheegto tacni qowlaha laa sukna laha walaa nafaqa sukna iyo nafaqa toona maleda taasay muxuu ahay muxuu aha ay ay sheegaysaa u leedahay kuma leh khayr uma leh runteed weeyo run bay sheegaysaa laakiin sida u sheegaysa ma aha yani wey an abi isxaaq an abi isxaaq asabici yani qaala kuntu cinda alaswad ibni yaziid alaswad ibni yaziid ibna qays ayaan la joogay jaalisan fi lmasjid alacdam masjidka weyn ee kuufaad ayaan la fadhiday wa macana shacbiy caamir ibnu shuraxbil shacbi ayaa nala fadhiyey faxadatha shacbiyu bixadiidi faatima binti qays ayuu ku sheekeeyey ana rasuula اllahi salى اlahu alay slam lam yajcal laha sukna walaa nafaqa ثuma akhada alaswadu kafan min xasa cantoobo ciida buu qaatayoo faxasabahu bihi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh